bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn wama kaana maa kaana uma ahaanin liahli lmadiina madiina ehelkeeda uma ahaanin oo uma banaana umay ahaanin iyo wa wamanduul uma aha nin xawlahu madiine hareeraheeda ku sugan oo min alacraabi ka mid a ah an yatakhallafuu inay dib uga dhacaan can rasuulillah walaa yarqabuu inay ku bakhaylaanna uma aha nin bianfusihim lafahooda ay kaga bakhaylaan amba ay ka jeclaadaan can nafsihi rasuulka ilaahay naftiisa oo nafta rasuulka ilaahay ay ka tagaan daalika tilmaantu waxay ku dhaxaysaa nahyu takhallufka daalika kaasi reebidaa laga reebay rasuulka dib aynay uga dhacaan biannahum bisababi annahum ayaga sababteeda ayay ugu sugnaa biannahum laa yusiibuhum inaanu haleelaynin daraaddeed buu ugu sugnaaday biannahum ayaga laa yusiibu inaanu haleelaynin daraaddeed buu ugu sugnaaday hum ayaga dama haraad inaanu soo gaadhaynin iyo walaa nasab daaltoona daal inaanu soo gaadhaynin iyo walaa makhmasa gaajo inaanay ku soo gaadhaynin fii sabiili llaahi aanay ku soo gaadhaynin walaa yada'uuna aanay istaagaynin mawdicaa meel la joogsado amba la istaago meeshaasoo yakiidu cadho gelinaysa amba meeshaa la joogsado yakiidu cadho gelinaya alkufaara kuwa gaalada oo dhulkooda lagu sii dhowaado wadalika wuxuu biannahum laa yanaaluuna inaanay gaadhaynin min cadow cadow inaanay gaadhaynin naylaa gaadhid oo aanay dhibaato gaadhsiinaynin ilaa intaasiba hadday dhacdo hadday gaajoodaan hadday daalaan haddii ay haraabaan haddii goob cadowga cabsi gelinaysa ay istaagaan kutiba waxaa loogu qoraa lahum ayaga bihi madkuurkaasi kaa la soo sheegay camalun baa loogu qoraa saalix wanaagsan ina allaha alle laa yudiicu ma lumiyo ajra almuxsiniina kuwa samafale ajarkooda ilaahay ma lumiyo walaa yunfiquuna waa la soo celiyey walaa yunfiquuna mana bixiyaan nafaqa wax bixin ma bixiyaan amba nafaqo kuma bixiyaan nafaqadaasoo sagiira yar iyo walaa kabiira mid weyntoona walaa yaqdacuuna ma jaraan amba kama tallaabaan waadiyaa dooxo ilaa shay haddii ay ka tallaabaan amba ay nafaqo yar uun ilaahay dartii u bixiyaan kutiba lahum ayagana waa loo qoraayo ajar baa loogu qora maxaa loogu qorayaa liyajsiyahum ullah alla inuu ku abaalmariyo axsana maa midka ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya oo axsanka iyo xasanka kala duwan baynu soo maray wamaa kaana uma ahaanin almu'minuun mu'miniinta u ma may ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafa iyaga oo dhan aayaadkani ilaahay subxaanah wa tacaala mu'miniinta markuu ku tirtirsiyey bixitaan markii aada iyo aad arrintooda loo adkeeyey ee la takooray ee xataa laga hijrooday oo salaanta laga celin waayey <clears throat> kuwii ka hadhay qaswadii tabuuk saxaabadu markay arrintaa arkeen ayaa markastoo rasuulku uu dirayo ciidan maaragtay sariyo ah amba waxoogaa gaadaa ah uu dirayo waxay dhammaantood ay jeclaan jireen inay baxaan oo qof keliya aanu hadhin oo rasuulkaba ay madiine kaga tagaan marka aayaadkan ilaahay wuxuu ku caddeeyey in raggu laba uu qaybsamo qayb markaa jiha tagtaoo baxda iyo qayb tagta oo rasuulka ilaahay waxyiga kusoo degaya ka faa'iidaysata hadhowna qoladaasi markay soo noqdaan bara cilmigii u siyaadiya kaasi waa tafsiir weeye culimada markaa bixidani waxa weeye jihaadkii iyada loo baxay ha laysqaybiyaa la leeyahay culimada qaarkoodna waxay ku fasirayaanba inay tahay haddii ay keentaba cilmigu inaad u rixlaysato oo aad u safarto inaad dee u xeraysato inay habboon tahay macno sidaasana way ku fasireen <clears throat> allah wuxu uhi subxaanahu tacaala wamaa kaana may ahaan almu'minuuna mu'miniintu may ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafa xaal yihiin dhammaantoodba dhammaanba inay baxaan umay ahaanin ee falawlaa fahallaa maxay waa tirtirsi taxdiidiyaa la yidhaahdaa falawlaa ee fahallaa maxay nafara u bixi waayeen may baxaan min kulli firqa qolo walba xaggeeda may ka baxdo oo minhum mu'miniinta ka a ah, daa'ifa daa'ifa may baxdo qola may tagto liyatafaqahuu si ay u fahmaan markaa damiirka wowgani waxay leeyihin wuxuu u noqonayaa daa'ifadan baaqiyada ah ila qola may baxda falawlaa nafara ay fahallaa nafara maybaxaa may baxaan may baxdo min kulli firqa qolo walba xaggeeda may ka baxdo minhum ayaga ka mid ah daaifa kooxi may baxdo liyatafaqahuu si ay u fahmaan daaifada hadhay adaaifatu lbaaqiya ayaa awowgani unoqonaya damiirkani waa kooxda hadhay liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinta si ay u fahmaan iyo maxay kale iyo waliyundiruu si ay ugu digaan qowmahum qoomkooda si ay ugaga digaan cadaabka idaa rajacuu markay soo noqdaan qoomkaasi ilayhim ay ila daa'ifati albaaqiya qoladan hadhay markay dib ugu soo noqdaan idaa rajacuu markay soo noqdaan qolada baxday ilayhim daa'ifadan hadhay ee rasuulka ku hadhay markay usoo laabtaan si ay maaragtay ugu digaan wixii kusoo degayna ay u baryaan lacallahum yaxdaruun si ay kuwa soo noqdayna u taxadaraan ay u digtoonaadaan lacallahum yaxdaruun likay yaxdaruu si ay u digtoonaadaan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow qaatiluu la dirira aladiina kuwa la dagaalama yaluunakum idinku xiga ee min alkufaari gaalada ah kuwa la dirira alaqrabu falaqrab waa in guriga islaamka laga fogeeya ahlu shirkiga hadday tahay masalan qaraabo iyo hadduu yahay gaal kaleo si kaleba kula darisa waa inaad iska fogeyso waa inaad iska fogeyso iska durkiso waayo rasuulku salawaatu llahi wasalaamu caleyh dagaalka wuxuu ku bilaabay mushrikiintii joogtay jasiirat alcarab ayuu ku bilaabay <clears throat> dabeetna markuu dhameeyey maka rasuulku uu furtay iyo madiina iyo daa'if iyo goboladii kale dee jasiirat alcarab ay ka koobnayd dadkuna ilaahay diintiisa ay soo galeen afwaajan afwaaja iyagoo ah markaas ayaa rasuulku bilaabay inuu la dagaalamo ahlulkitaab kana markaasuu rasuulku diyaariyey colkii ku duulayay rom roomaankii ku duulayey waayo ahlulkitaab bay ahaayeen waa kii gaadhay meesha la yidhaahdo tabog marka waa inaad iska riixdo iyadoo dhuunta lagugu jiro haddaad tidhaahdo wax kala bilow dee waa lagu weydaaran qaatilu la dirira aladiina kuwa yaluunakum idiin xiga degaan ahaan iyo dhalasho ahaanba oo min alkufaari ah walayajiduu ha helaan fiikum idinka ha idinka helaan hilda aday ha idinka helaan waaclamuu ogaada ana allaha alleh maca almuttaqiin kuwa allahooda ka baqaawnin la jiro ogaada allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala waidaa maa unsilat maadani bacda idaa markay dhacdo waasila weeye waasila amba saa'ida waidaa maa unsilat haddii la soo dejiyo suura suurad haddii la dejiyo fa minhum waxaa ka mida munaafiqiintii man duul baa ka mida yaquulu yidhaahda ayukum kii neebay oo iyagaa sidaa iska odhanaya ayukum kiineebay saadad u siyaadisay hu isaga haadihi tan aayadani haadihii tani ayukum kiineebay saadad ay u siyaadisay aayaddu hu isaga haadihi tani iimaana kuba iimaan u siyaadisay allah baa u jawaabay oo yidhi faama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey fasaadat waxay u siyaadisay hum ayaga iimaana bay u siyaadisay وهم ayagu yastabshiruun kuwii farxo weeye ku bishaaraysta ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisu markuu soo dego madhabu akharu salaf waalkhalaf min a'imati alculamaa iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo ayay qabaan wa ama aladiina kuwase ayaad odhanaysaa wa ama aladiina kuwase fii quluubihim ku sugan yahay marad cudurku waxay u siyaadisay kuwa aayaddu fasaadat waxay u siyaadisay suuraddu hum ayaga waxay u siyaadisay ridsa qurun bay u siyaadisay qurunkaasoo madmuuma mid lagu daraya uu yahay ilaa ridsihim qurunkoodii nifaaqoodii unbay nifaaq kale ugu sii dartay markay shakiyeen wamaatuu waanay dhinteen wahum ayagu kaafiruun xaal ay yihiin kaafiriin bay dhinteen ba allah yidhi subxaanahu wa tacaala marka dariiqooda ayuunba <laughs> caynkaa iska ahaa waayo qur-aankii ayaa u siyaadiyey waa guuldaradooda waa min jumlati shaqaa'ihim waxyaabihii quluubta ay ku hanuuni lahayd ayaa quluubtooda wuxuu noqonayaa sabab ay ku lumaan waayo qofku markuu buko ee xanuun hayo haddii cuntada ta ugu wanaagsan la siiyo e alla qaraaraa buu odhanaya biyuhu qaraar bay ku dhadhamayaan ma og tahay وتنkir العyn الشhمس min rmdي وyunkir الfm الماء min sqmي macnaa ishu markay bakooraysan tahay ni qoraxda maxaa ka sokeeyaa soranaysaa moogta caad baa kaa saaran moogtahay وayunkir الfm الmاء min sqmي biyuhuna way dafirayaan biyaha dhadhankoodiio waa qaraaray iga daayaad leedahay qaraarku biyu miya qaraarahaye abadan waalcillatu fiik biyo qaraari ma jiraan allah wuxu uhi subxaana wa tacaala awalaa yaraw miyaanay arkaynin annahum ayaga yuftanuuna in la imtixaamo la imtixaamayo fii kulli caam sanad walba in la imtixaamayo mara mar in la imtixaamayo aw maratayni laba jeer in la imtixaamayo miyaanay arkaynin uma haddana laa yatuubuuna ma toobadkeenaan baa lale imtixaankaa dabadii walaa hum manaaha yadakaruuna kuwa waansamaya ayadoo ilaahay imtixaamayo abaare imanayaan gaajo imanayso cudur imanayo ayaanay haddana marnaba jixin jixaynin fii kulli caam in la imtixaamayo mara aw maratayn marka la imtixaamo uma haddana laa yatuubuun ma toobad keenaan baalaleeyahin kama faa'idaystaan imtixaankii walaa hum mana aha yadakkaruun kuwa waansama waidaa maa unsilat haddii la soo dejiyo waidaa maa unsilat marka lasoo dejiyo maadani silo weeye suura suurad marka lasoo dejiyo nadara wuu eegaa bacduhum barkood baa ilaa bacdin barka kale ayuu eegaa iyagoo maxay leh qaa'iliina xaal ay leeyihiin hal yaraakum ma idin arkaya min axad ay axadun mintani waa silo faacilkii lagu siyaadiya min axad ay axad qofna ma idin arkaya dabadeeto uma nsarafu markay arkaan inaa cidinma arki way isu jebinayaane uma nsarafu way isrogaanoo majliska cilmiga iskaga taga sarafa allah ilaahay baa duway quluubahum quluubtooduu duway sarafa allah allaha duwo quluubahum quluubtooda allaha duwo amba ilaahay baa leexiyey subxaana wa tacaala markay iyagu tageen ayuu alla duway dee ma iyagaa jeestay famaa lahum cani tadkirati mucridiin kaanahum xumurun mustanfara aw mustanfira marka falama zaaquu asaaqa allahu quluubahum markay leexdeen baa alla duway wey quluubahum baa alla leexiyey bianahum bisababi anahum inay yihiin daraaddeed buu alla u duway biannahum bisababi annahum inay yihiin darteed buu alla u duway qawmun duul ay yihiin laa yafqahuun aan waxba fahmayno ilaahay diintiisa aan weeraynin amba aan fahminba laqad jaa'akum wallahi laqad jaa'akum waxaa idin yimi rasuul rasuul baa idin yimi bani aadamow min anfusikum ay min jinsikum idinka jinsigiina ah oo bani aadam oo idinka idinka mid ah rasuulkaasoo casiisun ay ku adag tahay calaykum korkiina ay ku adag tahay ma casiisun ay ku adag tahay calayhi maaragtay korkiisa ay ku culus tahay maa canidtum dhibaatadiinnu ay canatukum macnaa maadaa masteriye ah rasuulkaasoo casiisun ay ku adag tahay calayhi korkiisa maa canitum dhibaatadiinu ay ku adag tahay oo ka damqanaya xariis rasuulkaasoo ugu dadaalid badan amba ku leexi jeclo badan calaykum korkiinoo idinla jecel iimaan xariisun calaykum rasuulkaasoo aada ugu adag maara ugu dadaalid badan calaykum korkiina inaad iimaan iyo rumayn aada la timaadaan bilmu'miniina ra'uuf halkaa ku xidhi bilmu'miniin mu'miniintana ra'uufun kii uu tulid badan ah raxiim amba ru'uufun ah kii uu tudhid badan raxiim ee uu naxariisasho badan bilmu'miniin kuwa mu'miniinta ah xariisun ku dadaalid badan calaykum korkiina ay calaa hidaayatikum sidaasaa rasuulka alla yahay fain tawallow hadday jeestaan sidaa dheh fain tawallow hadday jeestaan hadday khitaab noqon lahayd fain tawallaytum baa la odhan lahaaye faqul waxaad tidhaahdaa xasbiya xasbiya kaafigaygu ka igu filani allahu alla weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mooyaane calayhi cala allah alla un baan tawakaltu cuskaday wa huwa alle rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeye carshiga alcadiimi weyn waa sifatu lilcarshi suuratu yuunus makiya weeye aayaadkeedu waa boqol iyo sagaal aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alif lam allahu aclamu bimuraadih sidaasaad u daynaysaa ilaahay subxaana wa waa uun qayb ka mid a ah kitaabkiisa oo qur-aankaa ilaahay bay ka mid yihiin tilka taasi ay haadihi dheh tilka taasi ay haadihi ayay noqonaysaa suuraddani tilka taasi ay haadihi suura suuraddani aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii weeye idaafadani waa bimacnaa min weeye oo ila kitaabka aayadihiisu suuradan oo keliya maahae waxaad tidhaahdaa ay tilka taasi ay haadihi tani aayaatun waa aayado min alkitaabi idaafadana bimacnaa min ah min alkitaabi ilaahay kitaabkiisa ka mid a kitaabka alxakiimi ay almuxkami la sugay alxakiimi ay almuxkam la sugay ee wax khalala iyo wax la leexsanaana aanu midkoodna aanu ku sugnaanin akaana ma waxa ahaaday bal eeg akaana ma waxa ahaaday linnaasi xaal uu u sugnaaday xaale waa sifo taqadumta ee cajabkaasay sifo u noqon lahayde akaana ma waxa u ahaaday linnaasi dadka xaal uu sugnaaday cajaba ma layaab ayaa ku sugnaaday an awxaynaa inaanu u waxyoonnay ay iixaaunaa an awxaynaabaa ayaa kaanadaa ismigeedii ah akaana ma waxa u sugnaaday linnaasi dadka xaal uu u sugnaaday cajaba layaab miyaa ku sugnaaday ayaa ku sugnaaday an awxaynaa lian an awxaynaa inaanu u waxyoonnay ay iixaaunaa uwaxyoodkayaga ma layaab baa ku sugnaaday wax la yaabo miyay tahay ilaa rajul nin aanu u waxyoonnay akaana ma waxaa ahaaday linnaasi dadka xaal uu u sugnaaday an aw maaragtay cajabaa layaabitaan miyaa ku sugnaaday an awxaynaa ay iixaaanaa uwaxyoodkayaga iixaaunaa ma layaab baa ku sugnaaday ilaa rajul nin aanu u waxyoonnay rajulkaasoo minhum ayaga a maxayna loo waxyooday an andir y waxyigaa bimacnaa qawl ah an andir y andir udig annaasa dadka uga dig cadaab uga dig laba mafcuul buu qaadanayaa qadarka labaad alcadaaba uga dig wabashir ugu bishaaree aladiina kuwii waxaad ugu bishaaraysaa aamanuu alla rumeeyey ee imaanka dhabta alla yimi anna lahum ay bianna lahum ayaga inay u sugnaatay alqadama lugu inay u sugnaatay asidqa run ah marka qadama sidqin waa min baabi idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi markaa meesha madxi jiro ammaan baa jirta shay kastoo runta loogu xidho amba runta loo idaafeeyo mudaafiuleyhi looga dhigaa ammaan buu kutusaya markaa shay wanaagsan baa u horeeyey culimadu waxay leeyihiin waa alacmaalu saalixa ma arkaysaa waa kii shaacirka xasaan ba lahaa lana alqadamu alculyaa ilayka sidaas kale marka aqwaal badan bay ku fasirayaan ajar wanaagsan bay leeyihiin acmaal saalixa bay leeyihiin salaad iyo soom iyo sadaqad iyo tasbiix bay leeyihiin nebi moxamed iyo shafaacadiisa sidaas kale markaasu aynu laqbaynayna kuwan ana lahum biana lahum ayaga inuu ugu sugnaaday ugu bishaaree ay usugnaatay qadama sidqin run lugteed inay usugnaatay alqadama lugu inay usugnaatay asidqa run ihi bimacnaa horumarin dhab ihi inay usugnaatay shay wanaagsan inuu kasii horeeyo cinda rabbihim rabbigood agtiisana inay ugu sugnaatay liibaani inay ugu sugnaatay qaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna kuwii kufriyey waxay yidhaahdeen ina haadaakani waa qur'aanka e ina haadaa rasuulku waa qiraban inoo taala la saaxir saaxir weeye saaxirkaasoo mubiin cad oo sixirkiisu uu cad yahay mar hadday yidhaahdeen waa saaxir waxay daliil u tahay inuu la yimi waxaanay la iman karaynin waxay dhinaca kale rasuulka shaahid uga tahay iyagu ha ku kufriyaan laakiin waxay sheegayaan waxaan uu la yimi waxay la iman karaan inaanu ahayn marka idan qur-aankuna inuu sixir yahay ayuunbaa ka dhalanaysa sida iyagu ay tilmaamayaan <clears throat> ma og allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala ina rabbakum rabbigi dadow kan idinka hore idin barbaariya idiin nicmeeya allaahu alla weeye alladii midka weeye khalaqa abuuray asamaawaati saadka ku abuuray iyo waalarda arlada ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood waa allaha ku abuuray weeye uma stawaa rabbi wuxuu kor maray cala alcarshi carshigiisa ayuu ka kor noqday amba carshigiisuu ku ekaaday waa sifa min ilaahay sifaadkiisa khabariga ah weeye waana min sifaati afcaal weeyaan markaa rabbi carshigiisuu ku ekaaday carshiguu qabsaday ha odhanin uma istawlaa wuxuu qabsaday bay yidhaahdaan cala alcarshi carshiga yaa ka haystay oo istawaa bimacnaa istawlaa bay noqonaysaa waa qabsasho in cid kale ka haysatay baa meesha ka soo baxaysa wax alla lafdigani istawaa oo bimacnaa istawlaa ahna luqada carbeed lagumaba hayo baydkay daliishadaanna lamaba xujaysan karaya bay yidhaahdaan shaakiraha maaragtay qad istawaa bisrun calaa ciraaqi bigayri sayfin walaa damin mihraaq uma istawaa alla wuxuu ku ekaaday cala alcarshi ku ekaansho isaga u cuntama rabbi baana og siduu ugu ekaaday yudabbir alla wuxuu maamulaa alamra ilaahay maamulaa marka khalqigiisuu maamulaa maa min shafiic mid ergaynayaa ma ahanin mintaasaa sila ah ilaa min bacdi idni idniga alla dabadi mooyaane ad ergayn kartaa ma ahanin daalikum ka sidaa wax u abuuray ee carshigiisa ku ekaaday ee khalqiga maamula ee agtiisa cidina aanay erkeyn karini ay daalikum kiinaasi ay ilfaacilu dalik allahu alla weeye rabbukum weeye khabar bacd alkhabar ka dhig facbudo caabudahu allahaasun caabuda cid kalood caabudaa yaanay jirin waa haddaad cibaado macnaheeda fahmayso afalaa tadakkaruun miyaydaan waan ayaa allah yidhi subxaanahu wa tacaala marka alla iyo kayrkii aad wada caabudaysaan ilaahi ila allah alla xaggiisa ayuunbuu yahay marjicukum naqodkiinuna ay rujuucukum ayaad odhanaysaa jamiica dhammaantiinba waa khalqiga oo idil wacd allah ay wacd allahu alla wuu ballan qaaday kaa wacdaa ballanqaadid oo minhu ilaahay xaqiisa ka ahaatay waxaqa wuu sugmay daalika kaasina xaqaa sugid ayuu sugnaaday amba wuu xaqiijiyey alle sugid ma arkaysaa xaqaa waa laba masderoo midba midka midna naftiisu adkaynaya kan labaadna wuxuu adkaynaya ka hore inahu alleh yabda'u wuxuu bilaabay ay bada alkhalqa isagaa abuuridda bilaabay allah subxaanahu wa tacaala uma haddana yuciidu isaga ayaa soo celin doona uma haddana yuciidu wuu soo celin alleh hu khalqiga ay makhluuq ayuu soo celin doonaa khalqigani makhluuq weeye muxuu alla u soo celinaya liyajziya rabbi inuu abaal mariyo ayuu u soo celinayaa liyajziya inuu ku abaal mariyo aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye iimaan dhab ah wacamiluu fala alacmaala ayaad qadaraysaa camalada alsaalixaat alla dartii loola jeedo sharcigana waafaqsan bilqisti cadaalad rabbi inuu ku abaal iyo waladiina kuwiina inuu abaalmariyo haddaynu aladiinadaa hore ku cadafno mawsuulka mawsuulka iyo waladiina kuwii rabbi inuu abaal mariyo kafaruu gaaloobay lahum xaalu marka halkaa xaale amba waladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday khabar muqadame sharaab cabitaan baa u sugnaaday min xamiim biyo kulul xaggood baanu uga sugnaaday wa cadaab cadaab baa u sugnaaday aliim ay mulim waa faciilo bimacnaa mufcila waxanuujiya bimaa kaanuu yakfuruun ay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed baanu ugu sugnaaday huwa alle alladii midka weeye jacala ka yeelay ashamsa qoraxda ka yeelay diyaaa iftiin waalqamara diyaaa iftiin ilaah ka yeelay waa iftiin ka xoog badan dayaxa waalqamara dayaxana u yeelay nuuraa nuur u yeelay oo waqadara u qadaray amba dejiyey hu dayaxa manaasila godod sideed iyo labaatan god buu bishii degaya oo waqadara u qadaray amba u qorsheeyey hu dayaxa ayaa damiirka uqadaraysa ayaad u celinaysaaye almanaasila uqadaray baan ilaahay subxaana wa tacaala ma arkaysaa sideed iyo labaatan god ayuu degayaa markaa bishu haddii ay sideedii ku bilaato sagaal iyo labaatanna dee wuxuu isqariyaa habeen buu isqarinayaa haddii kalena soddonkana laba habeen buu maaragtay dibadaa waalukadana wuu dibaday ma bishii baa dibatay istitaar buu samaynayaa <clears throat> allah wuxuu qadaray godad litaclamuu si bishaanu isagu ku degaya litaclamuu muxuu rabbi ugu qadaray dayaxa iyo iftiinka ugu yeelay dayaxana godadka ugu qadaray litaclamuu si aad u ogaataan amba dayaxaba oo dee isagun baynu wax ku tirsanaa litaclamuu si aad u ogaataan cadada siniin sanadaha tiradooda iyo walxisaab xisaabta tiradeedao si aada ugu xisaabsantaan waayo dee dayaxa qoraxda maaragtay waxaa lagu gartaa un maalmaha dayaxana waxaa lagu garanayaa bilihii iyo sanadaha isaga ayuunbaa lagu gartaa waa marka islaam la taagan yahay marka baalahan la wada wadato khalaqa allaahu rabbi uma abuurin daalika khalqigaasi alle uma abuurin maara maa khalaqa allaahu rabbi uma abuurin daalika kaasi ilaa bilxaq xaq mooye wax kale rabbi uma abuurin macnaa in rabbi dee la caabudo oo abuurid xaq ku dheehan buu alle u abuuray cabas iyo ciyaar cayaartoona alla uma uumin yufasil alla wuu kala dhigdhigaa alaayaat aayaadka ayuu ilaahay kala saarsaaraa liqowm dul buu alla u kala saarsaaraa yaclamuun macnaa iyagu wax karta oo wax fahma ina fi ikhtilaafi allayli waannahaar maalinta iyo habeenka iskhilaafitoonkooda ayuu ku sugan yahay waa khabarkii oo muqadama laylka iyo nahaarkana halkala reebi ina fi ikhtilaafi allayli waannahaar maalinta iyo habeenka iskhilaafsanaantooda dee iftiin iyo madow kala yaraan kala dheeraansho kala gaabasho intaba iyo wama wa fii ma sidaa u qadar iyo wa fii kii waxaa ku sugan khalaqa allahu alla ayuu ku sugan yahay waa khabarkii oo muqadama jaara majruurkaasi wama wa fii ma kii ayuu ku sugan yahay khalaqa allahu alla uu abuuray fi samaawaati uu ku abuuray iyo waalardi la aayaat waa ismigii inadoo muahara la aayaat baa ugu sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yattaquun <clears throat> alla ka baqa subxaanahu wa laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulanka yaga nimanka aan rajaynaynin oo warado maaragtay ku qancay bilxayaati nolosha ku qancay addunyaa liidata ee wadma'anu ku xasilay bihaa addunyo iskaga xasilay aakhiradooda ku ilaabay iyo waladiina kuwa hum ayagu haafiluuna moogan can aayaatinaa moogan iyo waladiina ku cadaf kuwa hum ayagu an ayat maaragtay hum ayagu ghaafiluuna moogan can aayaatina ulaaika jumlada ulaaika kuwaasi ma'waahum hoygoodu annaaru naar weeye jumlada dambe mubtadaa iyo khabar ka kooban baa noqonaysa khabarka hore ee innada ma'waahum hoygoodu annaaru weeye bimaa kaanuu yaksibuun ay bikasbihim kasabkooda daraaddeed baanay ugu sugnaatay ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu fala asaalixaati camalada wanaagsanna la yimaada oo dadkii wanaagsanaabuu allah tilmaamay yahdiihim wuu hanuuniya rabbuhum rabbigoodu wuxuu ku hanuuniyaa biiimaanihim ay bisababi iimaanihim iimaankooda sababtiisa ayuu alle ku hanuuniyaa fi dunyaa ma ayaan la rumeeyeen maalinta qiyaamahana alle wuxuu ku hanuunin doonaa dariiqa toosan tadri waxaa yahdihim wuu hanuuniyaa rabbuhum wuxuu ku hanuuniyaa biiimaanihim ay bisababi iimaanihim iimaankooda daraaddii fi dunya alle ay ku rumeeyeen ayaa rabbi wuxuu ku hanuunin doonaa maalinta qiyaamahana cala asiraad oo nuur buu la siinayaa subxaanahu wa tacaala ma arkaysa bada markaa sababiyaynu ka dhignay bilisticaanana way noqon kartaayo biiimaanihim baa alla ku hami subxaana tajri waxaa qulquli min taxtihim guryahay degan yihiin hoostooda alanhaar togog baa qulquli doona fii jannaati naciim naciima jannooyinkeeda xaal ay ku sugnaadeen xaaleen dacwaahum kuwan baryadooda ducadoodu baaqoodu amba dalabkooduna fiihaa jannada dhexdeeda subxaanaka weeye ilaahay ow nasahnaantaada ayaanu ku nasahaynaa xumaan o dhan aad ka nasahan tahaye allaahumma ya allah wa taxiyatuhum salaantooduna fiihaa jannada dhexdeeda salaamu weeye wa aakhiru dacwaahum dacwadooda ka ugu dambeeya amba dalabkooda ka ugu dambeeyaana an ilxamdu ammaan lilaahi alla inay usugnaatay weeye an ilxamdu ammaan lilahi alla inay usugnaatay allaha rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa ah sidaasay odhanayaanoo ilaahay u baryaan subxaanahu watacaala dacwaahum wa xaalu ahlu ljanna mar alla markay wax doonayaan subxaanaka allaahuma ayay odhanayaanoo wax alla waxay doonayaan ayay helayaanoo dalabkaasaa ugu imanaya walaw yucajil llah walaw yucajilu llahu alla hadduu u dadajin lahaa linnaasi dadka hadduu alla u dadajin lahaa ashara sharka haddii alla u dadajin lahaa isticjaalahum ay ka kaisticjaalihim degdegsigooda oo kale waa binasci lkhaafidka saa lagu nasbiyey isticjaalahum kaisticjaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri ay degdegsadaan hadduu rabbi u raaci lahaa laqudiya waa loo dhammayn lahaa ilayhim ayaga ajaluhum muddadoodaba ilaahay dulqaadkiisuu kaga warramay aayaddan iyo siduu addoommadiisa ugu tudho ilaahay kama aqbalo baryadu qofku markuu naftiisa habaarayo amaba carruurtiisa u habaarayo shar aad ku habaarayso xaaladda aad caraysan tahay ee ay kugu kacsan tahay waayo ilaahay wuxuu ogsoon yahay markaad ilmahan habaarayso amba naftaada aada habaarayso cadamulqasdi ujeeddada inaad lahayn shayganba la waayo wey inaadad doonaynin sidaa daraaddeed ilaahay baryada qofka xaaladan kama ajiibayo lutfan waa raxma laakiin ilaahay markii qofku ilaahay u baryo naftiisa iyo awlaaddiisaba ilaahay baryada wuu ka aqbalay laakiin hohe mar kastood habaarantood hor kuda gurto haddii rabbi ka aqbali lahaa dee meesha cidiba may hadheen guri madow iyo gelangel ayaad urursan lahay walaw yucajilu llahu alla hadduu u dedejin lahaa baleeg linnaasi dadka hadduu alla u dedejin lahaa ashar sharka hadduu rabbi usoo dedejin lahaa isticjaalahum ay kaisticjaalihim degdegsigooda oo kale waxaa lagu nasbiyey waa kaafka aynu qadaray kaاstijaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay degdegsadaan hadda wadaad kaleo mufasiri wuxuu udhigi karaa sidan walow yucajil llahu alla haduu u dedejin lahaa linnaasi dadka haduu alla usoo dedejin lahaa ashara sharka haduu alla usoo dedejin lahaa isticjaalan dedejin dedejintaasoo mithla isticjaalihim degdegsigooda lamida bilkhayri ay degdegsadaan waa ko mid kalea wuxuu yidhi walow yucajil llahu alla hadduu u dedejin lahaa linaasi dadka ashara sharka hadduu alla usoo dedejin lahaa isticjaalahum udedejintiisa oo kale marka ilaahay buu faacilka isticjaalahum udedejintiisa oo kale bilkhayri khayrka u dedejiyo siduu ilaahay khayrka ugu dedejiyo khayrka u siiyo markay baryaan hadduu alla kana ugu dedejin lahaa laqudiya ilayhim waa ninkii samakshari iyo rag lamid lamidaa sidaa yidhi ajaluhum hadduu rabi u dejin ajalu laqudiya waa la dhamayn lahaa laqadaana waaba la akriyay ilayhim ayaga ajaluhum fanadaru waa ka tegaynaaba alla yidhi aladiina kuwi waxaanu kaga tegaynaa laa yarjuna aan rumaynayni liqaa'ana alla kulanka yaga fii duqyaanihim kufrigooda iyo qooqooda ayaanu kaga dhex tegaynaa iyo amahoon xaal ay yihiin kuwii ku ashqaysan xaal ay yihiin kuwii ku dhex meeraysanayeen marnaba aan ka baxaynin alla wuxuu yidhi waidaa massa markuu taabto alinsaana kii dadka ahaa dabcigiisaaba inta badan sidan iska ahee aduru dhibi marku dhibi markuu taabto dhib markuu gaadho dacaanaa wuu noo yeelaabaa ilaahay yidhi insaankii lijanbihi laamkaasi bimacnaa calaa weeye lijanbihi calaa janbihi dhinaciisa korkiisa xaaluu ku sugan yahay isagoo jiifa ayuu noo yeedhaa wa idaa masa markuu taabto alinsaana insaanka markuu taabto aldur dhibi markay taabato dhibaata markuu gaadho dacaanaa wuu noo yeedhaa lijanbihi ay calaa janbihi dhinaciisa xaaluu ku sugan yahay buu noo yeedha isagoo jiifa aw qaacida xaala kawnihi qaacida xaaluu yahay kii fadhiya buu noo yeedhaa aw qaama xaala kwnihi qaama xaaluu yahay kii taagan maxaa hadhayba falamaa kashafnaa markaanu ka qaadno canhu kan qofka ah durahu dhibkiisii markaanu ka qaadno mara ay istamara wuxuu ku sugnaadaa uun xumaantiisii amba mara wuxuu ku tagaa uun oo bimacnaa dahaba la yidhaahdo sidaasoo kale xumaantiisii unbuu ku tagaa amba mara ay istamara waxa uu ku sugnaadaa xumaantii iyo gaalnimadii uu ku jiray kaan lam yadcuna mid aan nooba yeedhin xaaluu la mid yahay kaannahu waxaabad moodaa saasoo kale ka dhigantay ismiga qadar kaan lam yadcuna mid aan nooguba yeedhin xaaluu la mid yahay ilaa durin dhib aan noogu yeedhin dhibkaasoo massahu isaga taabtay waxaad sidan u qor kaan lam yadcuna sidii oonu nooguba yeedhin ilaa durin ay ilaa kashfi durin dhibaato qaadideed dhibkaasoo massahu isaga taabtay kadalika sidaa loogu qurxiyey camalkooda xun ayaa zayina loogu qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudba maakii loogu qurxiyey kaanuu ay ahaan yacmaluuna kadalika sidaasuun kuwan loogu qurxiyey camalkoodii xumaa ayaa zuyina loogu qurxiyey lilmusrifiina loogu qurxiyey kuwa xadgudba ee aan toosnayn maa wixii baa loo qurxiyey kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuwii sameeya xumantaasun bay ku dhacaya mu'miniinta way ka sifa duwan yihiin alla wuxuu yidhi walaqad ahlaknaa wallahi laqad ahlaknaa waxaanu baabiinay amba aanu halaagnay alquruun ummado ayaanu halaagnay min qablikum idinka hortiin goorma lamaa goortii baanu halaagnay dalamuu ay dulmiga faleen baanu halaagnay oo wajaaat ay ula timi hum ayaga rusuluhum rasuuladooduna ay ula yimaadeen bilbayinaati aayada cadcad ay ula yimaadeen wamaa kaanuu dalamuuda ku xig wamaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu kuwii rumeeya rasuuladoodii markay u yimaadeen kuwa rumeeyana may ahaanin amba wamaa kaanuu may aha liyu'minuu kuwa rumeeya xataa haddii la dayn lahaa kadalika sidaanu kuwaa u baabiinay ayaanu najzi ku abaalmarin doonaa najzi aanu u abaalmarin doonaa alqawma duulka almujrimiin baxay sidaasaanu abaalmarin doonaa ba alayh subxaana wa tacaala uma jacalnaakum uma dabadeed jacalnaakum waxaanu idinka dhignay khalaa'ifa kuwii ku hadha fi lardi arlada kuwii ku hara baanu idinka dhignay waxba adiga arlada ilaahay inaad u maamusho kaagama baahna khalaa'ifa fi lardi arlada kuwii ku hadhu an laydinka dhigay min bacdihim kuwaa dabadood maxaa laydinka dhigay inaad ku hadhaan linandura si aanu u eegnaba alla yidhi kayfa tacmaluuna bal waxaad samaysaan kayfa tacmaluun <clears throat> bal waxaad samaysaan aad yeeshaan wa waidaa tutlaa marka lagu akriyo <clears throat> calayhim korkooda marka lagu akriyo aayaatunaa aayaadka aayaadkayaga marka lagu akriyo bayinaat xaala <coughs> yihiin aayaadkaasi kuwii cadcad qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan waxay odhan doonaan wey waidaa tutla haddii lagu akriyo calayhim korkooda aayaatuna marka lagu akriyo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkaasi kuwii cadcad qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaana la kulankayaga ayna la kulmi doonaan amba aanu la kulmi doono masderka dhinaca doonto u ragaan ba mudaafu ilaa mafcuuli aw ilaa faacilihi maxay yidhaahdaan i'ti la kaalay i'ti la kaalay nebiyow biqur'aanin qur'aan la kaalay qur'aankaasoo ka sifee qur'aankaasoo hayri haadaa kan kayrkii ah hayri haadaa kan kayrkii ah balkeen aw amase bedil bedel hu isaga bedelo wax kale ku sheeg qul waxaad tidhaahdaa nebiyow maa yakunu lii aniga iima banaana maa yakunu lii aniga iima banaana an ubadila inaan dooriyo hu qur'aankan min tilqaa'i nafsi naftayda xaggeeda tilqaa oo masaadirta tirada yare sidan ku yimaada <clears throat> daraf bay imika u yahay qul waxaad tidhaahdaa maa yakunu lii aniga iima haboona an ubadila inaan bedelaho qur'aankan min tilqaa'i nafsi naftayda xaggeeda inaan ka bedelo naftayda xaggeeda jihadeeda inaan ka bedelay ma ahaan in attabicu ay maa attabicu raaci maayo war ma arkaysaa itibaac baa lagaa rabaa ilaa maa kii mooyaane yuuxaa loo waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday wa in kunta muqtadiyan bihi fatabixhu adiguna rasuulka ilaahay adoo raacsan tahay waxaa rasuulka ilaahay loo waxyoon ha raacin ma aad raacin sidaasaa qur-aanka in akhaafu waxaan ka baqayaa maxay haddii aan dee ka tago itibaacu waxyiga balday inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu haddaan caasiyo rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin mafcuulkii wakaa cadaaba yawm maalin cadaabkeed baan ka baqanaya yowmkaasoo cadiim weyn maalinta dhibaatada ku hayso waa uu kugu ballaaranaya caawa haddaad xanuunsato siixo weydo habeenku ciiddu ka badan yah haddii kalena goorma waagu kugu beryay ayaad odhan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow law shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maxay inaanan kitaabkan idinku dul akriyin maa talawtu maan akriyeen law shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa kan la-aantii maa talowtu maan akriyeen ho kitaabkan calaykum korkiina kuma akriyeen walaa adraakum faacilkaasi halkaasi alla weeye walaa adraakum rabbina idinma bareen bihi kitaabkan walaa adraakum ay walaa aclamakum idinma bareen bihi kitaabkan hadda waxaa la akriyey walaa adraakum walaa adraakum macnaa markaa wuu idin bari lahaa weeye aniga la-aantayba walaa adraakum haddaad qirada ibnukasiirka walaa adraakum bihi idinma bareen faqul waa allana idinma bareen hadduu dooni lahaa faqul waxaad walaa adraakum idinma bareen alle bihi kitaabka idinma bareen faqad labistu waan joogay faqad labistu waxaan ku nagaaday fiikum dhexdiinna waxaan joogay cumuraa cimri baan joogay sanado ayaan joogay min qablihi ay min qabli nusuuli qur'aan min qablihi kitaabkan horti min qablihi kitaabkan hortii baan idinla joogay afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn afartan sannadood buu dhex joogayoo marnaba tan ulama imanin ilaa sidaas saxiixa ah kamaa saxa fi saxiixi saxiix bukhaariyi iyo sunankaba imaan rasuulku saddex iyo toban uu joogay afartan jir saddex iyo tobanna waxi uu ku socdo maka joogay tobanna uu madiine joogay saddex iyo lixdanna uu ku dhintay horaba dee lamaan iman buu yidhi faman adlamu yaa ka dulmi badan istifhaamtan inkaari baa layaa bimacnaa laa axad ayay ka dhigantay faman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna falaa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto minman qof ka dulmi badani iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadibaa been cid ka dulmi badani kaa ma jirto aw amase kadaba beeniyey biaayaatihi ay biaayaati illaahi alla aayaadkiisa beeniyey inahu ina alamra washani laa yuflixu ma liibaanaan almujrimuun kuwa mujrimiintii maba liibaanaan wa ahli waa jiraan qofka hadduu aayaadka ilahay beeniyo allana ku been abuurto rabbi sidaasuu yidhi subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi wayacbuduuna waxay caabudaan waa kuwan mushrikiinta ahe wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sokodii waxay caabudaa ma isu mawsuul baa la yidhaahdaa waa wax kastoo ilaahay ka soo hadhaya ma og tahay waxyaabaha ilaahay ka soo in la caabudun baa laba usii qaybsama qole iyagu raalli ka aha in la caabudo waa saalixiinta iyo ambiyada iyo malaa'igta oo kale oo qofka mushri mushrika ku samaynayo un isagu tacadi iyo xadgudub qolyaha qaarkoodna waa shayaadiin iyo wax la mid ah oo iyagu raalli ka ah cibaadadooda abawaaqit hadaad maqasho kuwaa wey <clears throat> kuwa la gardaroonayaana way jiraan oo dadkan iyo maytaadkan la baryayo ma ogti oo <laughs> waa la fuqara gargaarayaan iyo halkan ma ogti xaasiska akhriyay uur amsay miyaad ka fujinayso walow alqaytu sirii fawqa mayitin laqaama biidni illaahi xayan wanadaani waaclamu cilma rabbii wa uxsii xuruufahu bal wuxuu garan waaye maxaa saaran waqrun waa nag oo xidhantii moogti waaclamu cilma rabbii وأحصي حروفه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولا يحيطون به علما وأعلم وحرقه علم ربي وأحصي حروفه حتى حروف تيسان كوبي بكلي وإن شئت أفنيت الأنام أفنيت دم anaama bilaxdati milcsigaba walow alqaytu sirii fawqa lada lakhamidat الniiraanu bisiri اlxaali markaasay dam noqonaysaa buu ku yidhi wamrii amru اllahi in qultu kun yakun wakulu bamri اllahi faxkumuu biqudrati halkee la soo maraya man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi ilaahay agtiisa inaa isagoo ogolaada mooye la argin baynu ogna maogtay haye isna muxuu tumaya eshiqaale ana fi lxashiri shaaficu limuridii cinda rabbii falaa yuraadu kalaami ana fi lxashri ana fi lxashri shaaficun limuridii cinda rabbii falaa yuraddu kalaami ambiyada markii loo yimi waan oged maogtay hayaa ila <laughs> tga ruux ilaa muxamed ilaa nuux ilaa muusa ilaa ibraahim ilaa muusa ilaa ciisa ilaa nabiy llaahi maxamed la soo gaadhay maada facal fasajada taxta arshi rabbihi fasajada taxta carshi rabbihi halkaasuu ku sujuudsanaa markaasaa la yidhi irfac raasak washfac tushafac wasal tucda waryaahe iska soco wax kale ina og waana qodi haddii loo baahdo allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sokodi maa waxbay caabudayaan laa yaduruhum ayaga aan dhibaynin hadday cibaadadooda iska da'ayaanay ka tagaan oo walaa yanfacu aan anfacaynin hum ayaga hadday cibaadadooda ku soo jeeda wayaquuluuna waxay yidhaahdaan baa la leeyihi haaulaa'i kuwaasi shufacauna waa ergadayada shufacauna ergadayadii wey cinda allah alla agtiisa haye ilaahayna wuxuu ihi cid agtayda ku ergegelaysaa ma jirto cid aan u idmay mooyaane laba shardi bay shafaacadu leedahayoo waa in loo idmo ka ergeynaya ka loo shafeeco qaadayaana waa inuu yahay mid ogolaanshaa ilaahay helaya ma og tahay ila waa liidhaari mansilati shaafic culamaa alcaqiida markay ka hadlayaan waa liidhaari mansilati shaafic balday qul waxaad tidhahdeen markay leeyihiin ilaahay egtiisa inoogu ergeynaya atunabbi'uuna allaha ma alle ayaad u sheegaysaan ood uga waramaysaan bima wax miyaad alle u sheegaysaan bimaa ma waxbaad alle u sheegaysaan laa yaclamu aanu ku ogeyn fi samaawaati aanu ku ogsoonan iyo walaa fi lardi arlada dhexdeetoona subxaanah ilaahay baa waxaasoo dhan ka hufan oo ka fog wa tacaala waa ka kor noqday camaa can ladi wixii bu alle ka kor noqday yushrikuun ay alle ugu shariig yeelaya amba can ishraakihim ushariyiin loo dooday alla usharigyen baa ka beri noqday wamaa kaana annaas dadku may ahaanin waagii hore ilaa umma waa xilliga aadam ummad waaxidatan keliya mooyaane ummad qurun bay ahay markii aadam dhex joogay fakhtalafuu way iskhilaafeen oo muslim iyo gaalo ayay la yimaadeen xilligii nabiyullaahi nuux walowlaa haddaanay ahaanin kelima kelmadii haddaanay ahaanin ilaahay qadaray inuu dib u dhigo cadaabka kelmadaasoo sabaqa tagtay kelimadaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay mawjuud tii jirta haddaanay ahayn khabarka qadaro laqudiya waa la xukumi lahaa baynahum ayaga dhexdooda waa la xukumi lahaa fiima kii ayaa lagu xukumi lagu kala saari lahaa yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin fiihi ani fiihi isaga dhexdiisa ay isku khilaafsan yihiin waxay isku hayaan baa lagu kala saari lahaa oo ilaahay baa adduunyadaba ku kala xisaabin laha laakiin ilaahay ajal macduuda ajal qadaran ayuu alla u yeelay wayaquuluun waxay yidhaahdaan baa la yidhi subxaanahu watacaala lawlaa hallaa maxaa unsila loogu soo dejin waaye calayhi rasuulkan aaya aayad maxaa loogu soo dejin waaye min rabbihi xagga rabbigii maxaa loogaga soo dejin waaye faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow inama alhayb haybku lilaah allah ayuunbaa iskale qaybkiiso <laughs> arkimaysa kulluhu lilaah ilaahay baa cawaaqibta ogsoon waa qayb mutlaq rabbi baa iska ogsoon ma ogtahay dee qayb nisbi ah oo mararka qaarkood meelahaan waxa adigu aad arkayso oon cid kale arkayni waa jiri karayaa ma ogtahay faqul waxaad tidhahdaa inama alghayb waxa maqan lilah rabbi baa iska leh ee faintadiruu suga oo xidhici doona inii aniguna macakum min almuntadiriin bal arrintu waxay ku dambayn doonto rabbi baa ogsooni iska suga maxaanaga markaanu dhadhansiino baa alla yidhi waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadka raxma raxmad markaanu dhadhansiino min bacdi daraaa dhibaato dabadeed adura baynu markii hore soo marayno mudakar buu ahaa ma og tahay iminka waa inaad ta'niisiso ilaa waad arkaysaa waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadka raxma raxmad markaanu dhadhansiino min bacdi daraa dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masat taabatay hum ayaga taabatay idaa lahum isla fujaa'iyaa la yidhahdo waa markiiba wey idaa lahum isla markiiba ayaga waxa u sugnaaday makrun shirqoolid amba dhagar fii aayaatina aayaadka iyaga ay dhagrayaan oo ay beeninayaan ila makriga aayaadka ilahay la makraa waa beeninu wey waa istihsaa iyo maaragtay macnaha iyagoo abaari hayso oo dhibaata ay ku dhacdo haddii roob iyo nicmo ilaahay siiyo waxa odhan ka qoraan dee dirirkiibaa halkan degay oo kii kale halkan maray oo wax isla arki jiray sidaasay odhan qul waxaa tidhaahdaa allahu alle ayaa asracu ku dhaqsa badan makra xagga shirqoolidda waa abaalmarintooda subxaana wa makra xagga shirqoolidda iyo dhagartaba istidraaj manaa iyaga ayaa mudan sifadan si mudlaqa ilaahay looguma nisbeeyo laakiin xaaladan oo kale ilaahay wuu ku ammaanan yahay cidda makri samaysa ee amba shirqool la timaada amba dhagar la timaada iyagana rabbi inuu dhagro oo uu qool geliyo rabbi wuu ku ammaanan yahay subxaanahu watacaala ina rusulanaa ayaa ilaah yidhi rasuuladayaduna waa malaa'igtii xafadada ahayd ee wax qoraysay ina rusulanaa malaa'igtayadaa wax qortaana yaktubuun way qorayaan maa tamkuruuna ay makrakum iyagiibaa la hadlay makrakum bay qorayaan huwa alle aladii midka wey yusayirukum idin socodsiiya fi lberi beriga dhexdiisa waa allaha idin socodsiiya iyo walbaxri badda dhexdeeda waa allaha idin mariyo weeye subxaanahu watacaala waa ilaaha idin socodsiiya xataa idaa kuntum markaad ahaataan waa ibtidaayadii balday <clears throat> xataa intii buu ilaah idin socodsiiya xataa idaa kuntum markaad ahaataan shardigani saddex qayd buu leeyahay fi lfulki doonyaha dhexdooda markaad ahaataan waa qeydka koowaad oo wajarayna ay qurqulaan bihim ayaga iltifaat baa la sameeyey ma og tahay xataa idaa kuntum markaad ahaataan fi lfulki doonyaha dhexdooda maraakiibta dhexdooda markaad ahaataan waa laga leexiyey oo wajarayna ay dhaqaaqaan doonyihii bihim ayaga ay kula dhaqaaqaan biriixin dabayl dayiba wanaagsan ila duufaanku hadduu kugu dhufto ka nucleerka ku socda iyo ka sharaaca ku socdaaba wuu kala go-ayaaye oo wa jawigo wanaagsan weeye oo wajarayna ay la maaragtay biriixin ay kula qulqulaan dayiba wanaagsan oo wafarixo waa shardigii qaydkii saddexaad oo wafarixu ay ku farxaan bihaa maaragtay dabaysha ay ku farxaan jaaathaa ay u timaado jaaathaa ay u timaado iyaga riix dabayli ay u timaado dabayshaasoo caasif daran oo dhabanaysa caasif dhabanaysa oo dhacaysa oo wajaahum uu u yimaado almawju hirna uu u yimaado hirar waa mawjado min kulli makaan dhinac walbana uu kaga yimaado oo wadannuu ay yiqiinsadaan annahum ayaga uxiida in laga wareegay bihim macnaa in la halaagay uxiida bihim in laga wareegay wadannuuda ka bedel dacaw allaha allana ay baryaan mukhlisiina aba dacaw allaha ayay baryaan mukhlisiin ayagoo u barx tiraya lahu alle addiina u barxay u badaxtiraaya maxay yidhaahdaan jaathaa halkaa jawaabtii maarta jaathaa waxa u timaadaa riixun dabayl caasif dhabanaysa xoog u garaacaysa oo wajaahum uu yimaado taa ku ad almawju hir min kuli makaan meel kasta uu kaga yimaado oo wadanuu ay yiqiinsadaan amba ay xaqiiqsadaan anahum ayaga uxiida bihim la koobay dacaw llah alle ayay baryaan mukhlisiina ayagoo u badax tiraya lahu lilaahi alle addiina u badax maxay yidhaahdaan lain anjaytana ilaahayow haddaad naga badbaadiso min haadihi tan musiibadan lanakuunanna waxaanu noqon oo aanu noqon min ashaakiriin kuwa adiga kuu shukriya ee ku mahadnaqa baanu u noqon de waxaad ogaataa war nimankani mushrikiinta waktigaasi niman khatar baydan bay haayeen oo kelmadan laa ilaaha ila allah waxay ula dagaalamayeen macnaheeda ayay garanayeen laakiin bal dad badan oo masaakiin oo iska juhalaa waxaad eegtaa markay musiibadan ku dhacdo harkay ilaahay uga qayshan lahaayeen kan kale habar buur ku jirta haddii uu ku dhufto dabayl ufa ay ku dhufato afarta koonaba kaga gelgisho waxaa laga yaabaa xaaladda inay haye awowyadeed ay u yeedhato hadda kuwani waxay garanayaan xaaladan ilaahay keligu un in la caabudo waad garanaysaan qisadii macruufka ahayd ee ninkii cikrimatu ibni abi jahl markuu badweyntan galay ile markii rasuulku uu madiye maka furtay ragguu dhiigooda hadurka ka dhigay buu cikrima ka mid ahaa ninkaa la odhan jiray wuu cararay ardulxabashgal buu siri badweyntaa markuu maraya ay badda ku kacday ee ku hafatay ayaa waxay yidhaahdeen war halkan ilaahyadii beriga aynu ku caabudi jirnay waxba ka tari maayaan ilaahyadeenu beriga waa fi saxiix ilaahyadeenu beriga ku caabudi jiray nasaa oo fi saxiix sunan nasaa marka waxba halkan ku tari maayaane ilaahay keligii barya ay yidhaahden daki buu ahaa markaasuu yihi wallaahi meeshan haddaanay kuwii halkaa joogay waxba ku taraynin ka halkan wax ku taraya haddii ilaahay iga badbaadiyo waa kiila haatan waa noqon doonaa markaasaan gacanta inantaan qaadan gacanta nebi maxamed dusheeda dhigi doonaa iimaanka waa islaami doona qakiisii kusoo noqday ilahay islaamkiisii xasuna islaamu allah wuxuu ihi subxaana watacaala dacaw llaha mkhlisiina lahu diin maxay waliba idhahan laa in anjaytana haddaad naga saarto min haadihi tan lanakunana min ashaakiriin lanakunana waxaanu ahaan doonaa ayaanu ahaan doonaa min ashaakiriin falamaa markii anjaa uu ka badbaadiyo hum ayaga alle markuu ka badbaadiyo macnaa dhibaataday hayse iyo ay faaja'uu waxay u dhaqsadaan weeye idaa hum ayagu isla markiiba yabquun waxay fasahaadiyaan fi lardi bay fasahaadiyaan bikayri alxaq ayay ku fasahaadiyeen ba alle subxaana wa tacaala inaan waxaasiba qabsanin baad moodaysaaba allah wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dadow inamaa bagyukum gardaradiina iyo dulmigiina iyo adyadiinu calaa anfusikum lafihina korkiisa ayuunbuu ahaaday mataaca alxayaati nolosha raaxadeeda xaal u yahay kaasi amba tamatacuun ama waad raaxaysan doonta tumatacuuna waa laydin raaxayn doonaa mataaca alxayaati masderka tumatacuuna waa laydin raaxayn mataaca alxayaati baa laydin nolosha raaxadeeda addunya lidata uma ilayna annaga xagga iyaga ayuunbuu yahay marjicukum noqodkiinuna fanunabi'ukum waanu idiin sheegi waanu idinka warrami bimaa kii baan idinka warrami kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeye hka adduunyadu bal siday tahay waxba yay karkaarkaaga ku weydaarin aakhiradaada aanay lumin sharaftaada aanay ku cayaarin war bal siday adduunyadu tahay eeg mathal iyo tusaale ayaa ilaahay ina siinay waa tusaale muhiim ah inamaa mathalu lxayaati nolosha sifadeedu ey inamaa sifatu lxayaati inamaa mathalu lxayaati nolosha sifadeedu addunya adduunyo kamaa waa biyo oo kale biyahaasoo anzalna aanu ka soo dejinay hu biyahaba min asamaai samada xaggeeda aanu ka soo dejinay oo fakhtalada ay isdhex galeen bihi ay bisababihi biyaha daraadooda ay isdhex galeen nabaatu lardi arlada nabaadkeeda arlada nabaadkii dhirtay saaraysa lardi arlada dhirteeda ay isdhex galeen mimaa kii xaaluu ka mid yahay nabaadkaasi halkaa ka mimaa kii xaaluu ka mid yahay yaakuluhu cunayo annaasu dadku iyo walancaamu xooluhu waxay dad iyo dunyaba cunaysa baa isdhex galeen xataa idaa akhadat markay qaadatay alardu arladu markay qaadatay sukhrufahaa quruxdeeda xataa idaa akhadat markay qaadatay alardu arladu markay qaadatay sukhrufahaa quruxdeeda markay qaadatay oo wasayanat ay quruxowday saasoo dhonaysa oo wasayanat ay quruxowday oo wadanna ay u maleeyeen ahluhaa waa dadkii beertay adduunyada ahluhaa ay u maleeyeen annahum ayagu qaadiruuna kuwii kara inay yihiin calayhaa korkeeda ataahaa uu u yimi ataaha uu u yimi amrunaa arrinkayagu waa ciqaab iyo balaayo layla habeen aw amase nahara maalin oo dabadeeto beertii fajacalnaa aanu ka dhignay haa beertii xasiidaa mid la go'ostay xasiida mid la goostay kaan lam tagna kaanahaa sidaa dhe markaa kaan lam tagna ay kaanahaa waxaabaad moodaa lam tagna inaanay ahaaninba lam tagna inaanay ahaaninba bilamsi shalay kadalika sidaa aanu idinku kala dhigdhignay aayaadka ayaa nufasilu kala dhigdhiga alaayaati liqowmin baanu ugu kala dhigdhigaynaa yatafakaruun fakaraya wallaahu alle yadcuu wuxuu ugu yeedhayaa dadka ilaa daari salaam allaha salaamka a daartiisa amba ilaa daari salaama badbaadada daarteeda amba ilaa daari salaam daarta la salaamo wayahdii alla wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono ilaa siraat ariiq buu ku hanuuni mustaqiim toosan subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta